waa alaab qof loo dhiibayo si uu isagu ugu intifaaco oo faa-iidadiiyo dantu qofka loo dhiibayo ayay halkan ugu jirtaa alcaariya bitashdiid ilyaa waana la khafiifin karaayo alcaariya waa la yidhaahdaa waxaa kale oo la yidhaahdaa alcaara oo bilaaye ah af carabi ahaan alaabtaa qofku uu ergisanayo ayaa caariye la yidhaahdaa sidoo kale caqdiga la wadagelaya ee alaabta laysugu dhiibayo caqdiga laftiisana caariya waa la yidhaahdaa imika marka baabkan la guntayana baabulcaariya yani waa caqdigaasi dee cuquuddii baynu ku jirnaayo waa caqdigii caariyada la odhanayay xaqiiqadeedu markaa sharci ahaan waa ibaaxatu lintifaaci bicaynin maca baqaai cayniha ama bicaynin yuntafacu biha maca baqaai cayniha ibaaxat lintifaaci bicaynin yuntafacu biha maca baqaai cayniha in shay qof loo ogolaado inuu ku intifaaco iyadoo markaa uu manaaficsanayo iyadii baaqi ahaanaysa aan sidaa ku baaba-ayn qur-aanka waxaa ku soo aroortay wayamnacuuna almaacuun kuwa ilaahay subxaanah watacaala uu dhaleecaynayey sifaadkooda waxaa lagu sheegay maacuunta in ay mancinayaanoo dadka aanay siinaynin maacuuntaa marka waxaa lagu sheegay waxyaalaha xaafaduhu ay kala qaataan ee dadka jaarka ihi ah, ay ergisa u kala qaataan malqaacad iyo fijaan iyo saxan iyo wixii la midka ahaa ayay mancinayaan waa ilaahay subxaana watacaala yihi oo saasaa markaa lagu fasiray marka in aayaddu ay caariyada ka hadlayso oo cawaaridaasi waxyaalaha aan qiimaha badan lahayn ee lexejeclada badani aanay gelin kuwa mancinaya ayaa la dhaleecaynaya bakhayltinimada culus ee halkaa ka gaadhay yaa la dhaleecaynaya sidoo kale axaadiis nabiga aleyhi salaatu wasalaam ka sugan iyadana caariyadu way ku sugnayd oo nabigu aleyhi salaatu wasalaam istacaara farasa min abi alxa nabigu wuxuu ergistay faras buu ka ergistay saxaabigii abu alxa radia allahu tacaala canhu la odhan jiray sidoo kale safaan ibni umaye nabigu aleyhi salaatu wasalaam qalabkii dagaalka markii daaif loo baxayey inuu ka ergistay ayaa iyaduna nusuusta ku soo aroortay caariyadu hadaba waa mustaxab waa caawin layscaawinayo dee caawimada qof muslima aada caawinaysa ama qof ba-aan aad caawinaysana ajri badan baa kusoo aroray wallahu fii cawni lcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih sidaa daraaddeed waa mustaxab wax la jeclaysanayo weey waajib maaha walow aayadu haba ku dhaleecaysa qoladaasi inay mancinayaan dee bakhayltinimadu sideeday u ceebeysan tahay ama bakayltinimo xaaraana ha noqoto ama bakayltinimo makruuha ha noqotee oo shaygu isagoo makruuha ah, wax haddana laysku dhaleeco laysku ceebeeyo wuu noqon karaa waxaa laga hadli doonaa halkan caariyadu waxyaalihii ay ku asaxaysay oo muciirkii iyo mustaciirkii iyo mustacaarkii iyabaa la tilmaami doonaa oo dee waxay maaragtay afar daraf bay waxay yeelanaysaa saddex daraf ama laba darafoo wax kala gelaya alaabtii kala qaadanayay labadii qof wax kala qaadanayey iyo alaabtii ay kala qaadanayeen iyo ereyadii ay isticmaalayeen afartaa rukun ayay yeelanaysaa marka afartii qaybo kamida ah ayuu ka hadli doonaa kadibna markii caariyadii ay ansaxdo axkaamtii ka ratibmaysay yaa la tilmaami doonaa aakhirkana hadii khilaaf yimaado sidii loo maareynayey yaa laga hadli wuxuu ku bilaabay qofkii muciirka ahaa ee wax bixinayay wuxuu yihi man jaaza tasarufuhu qofka ay asaxdo inuu ku tasarufo fii maalihi maalkiisa jaazat icaaratuhu inuu wax icaareeyo ergisa ahaan qof wax u siiyaa way banaan tahay marka de wii waa tabaruce ahliyat tabaruc baynu shardiyayna ilaaqu tasaruf buu sheekhu Eh, waxaa kasii daqiiqsan ahliyat tabaruc markaa wax badan isma sii dheeraanayaan de wax kooban bay isdheeraanayaano eh, maalan oo kale dee weligu eh, maalkii agoonta u gacanta ku hayay wixii lamidkaa mutlaqu tasaruf buu ku yahay laakin ahlu litabaruc ma aha kuma tabaruci karo saa daraaddeed ma ergisay ergisa ahaan uma bixin karo oo xoolihii agoonta ergisa loo bixin maayo oo ataa weligii qofkii uga mas u bixin maayo waayo xoolahoodani de xoola uu ku tabaruci karo ma aha waynu odhan karnaa taasi sheekhu uu saarayo fii maalihi markuu yihi man jaaza tasarufuhu m fii maalihi jaazat icaaratu ay min maalihi inuu qofkii markaa mutlaqu tasaruf xoolihiisa u ahaa inuu xoolihiisii wax ka icaareeyaa banaan haddii la yidhaahdo suuradaasi dee imanba mayso way baxsanaanaysa waayo waxa laga hadlaya qofka xoolihiisii qofkana xoolo aanu lahayn ayuu ku tasarufayaaba imanayso fii maalihiida aynu ku saarno marka waxa inagu soo aroori karaya uun mukaatabkii intii kale oo dhami fii maalihiidaasi ayay ku baxayaan wakiilkii iyo maaragtay eh, naadirulwaqfii iyo weliyulyatiimkii iyo weliyulmajnuunkii waxaasoo dhan man jaaza tasarufuhu fii maalihi jaazat icaaratuhu waayahay wuxuu markaa eh, mustaciirkii isaga muu sheegin shuruudiisa markaa isagan de waxaa loo shardiyaya n ilaaqu tasaruf qof tasarufkiisu ansaxayo inuu yahay uun ayuunbaa isaga eh, loo shardi wuxuu u gudbay markaa mustacaarkii wixii la kala caariyeysanayey wuxuu ihi watajuuzu icaaratu kuli ma yuntafacu bihi maca baqaa'i caynihi waxaa banaan icaaratu kuli ma yuntafacu bihi kasta oo lagu intifaaco maca baqaai cayni yado cayntiisi ay baaqi ahaanayso markaa laba shardi buu shaygii leeyahay inuu muntafac bi yahy waxa nafcile waxtar la waa inuu wixii aan waxtar ba lahayn de maxaad qofka maaragtay waa ergeysashada la ergeysanaya maay macno sameynaysa macno ma sameynayso markii lagu intifaacana wixii waa inuu wax sii jiraya yahay wax baaba-aya aanu ahay wixii baaba-ayey sidaa ku burburay ku burburayay dee markaa kaasina isaguna caariye noqon maayo sidii raashinkii wixii lamidka ahaa dee raashinkii intifaaciisu waa in la cuno haddii la cunona u baaba wuxuu yihi watukrahu icaaraة اljaariyati الshaabati min gayri di raximi watukrahu waxaa la karaahiyeystaa icaaraة اljaariya gabadh in markaa caariye ahaan loo siiyo ashaabati dhalinyaro ah min gayri di raximin qof aan raxim u ahayn raxim u saaxiib ahayn qaraabo maxramin baa markaa nusakda qaarkood ku taa lakin imaam nawowi wuxuu sheegayaa inaanay nuskadii musanifka ku ool wayse fiican tahay in lagu dara gabadh dhalinyaro ah oo maalan addoon aad maarata addoon ahaan uhaysto addoon aad adigu leedahay ah de iyaduna mamaali mamluukaadkaaga waxyaalaha hantida hantidaadii bay kamid tahay markaa xaafad inay u soo adeegto ama nin halkanoo cid u adeegta aan haysanin inay gurigiiyo usoo nadiifiso ay khidmayso ay u adeegto ma u caariyeyn kartaa waa hadduu qaraabo u yahay maxram ah oo aan markaa dee ge geyin qof markaa qaraabadeedii walaalkeed hadduu yahay ama uu maaragtay adeerkeed yahay ama aabbaheed yahay ama inankeedii yahay waa macquul markaasoo kale laakiin qof aan raxim u ahayn maxram ah oon maxaarimteedii ku jirin weliba hadduu doona duuraxim miyaan noqona maxramtaa ka wada fiicane hadduu doona da qaraababa maaha lakin si kaluu maxram ugu noqon karaa ilayne hadduu maxram u yahay waa caadi laakiin nin aan maxram u ahayn inay u soo adeegto inaad markaa u icaareyso waa la karaahiyeystaa buu yihi marka waa karaahatu taxriimin baa layihi karaahada meeshan laga hadlayaa waa karaahadii xaaraanta ahaydo arrintan arrin banaan ma aha maxaa yeelay meeshii fitno ayaa laga cabsanayaa marka arrintaasi arrin banaan ma noqonayse arrin xaaraana weeyi haddii laakiin de inan yar ay tahay oo aan weli dhalinyaroobin oo aan dee loo hamooneynin dee way usoo adeegi kartaa mushkilad ma laha waayahay wuxuu yihi wa taxrumu waxaa iyaduna xaaraana icaarat lcabdi lmuslim addoon muslima in loo caariyeeyo min alkaafiri gaal si uu maaragtay ugu soo adeego maarata wax ugu soo qabto marka waaba xaaraan buu yihi sheekhu marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa xaaraantu waxay noqonaysaa waa marka guriga iyo waxaan loo xaaqayo oo gaalka in loo khidmeeyo oo ama guriga iyo loo xaaqa iyo maarata cunta u dhigdhigid iyo wax noocaasa looga shaqeeyo bay culamadu waa xaaraan yidhaahdeen waayo qofkii muslimka alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi waxyaalo kale waad uga shaqeyn kartaa gaalka inaad xafiis u qabato inaad beertiisa uga shaqeyso iyo waxyaalaha lamidka laakiin inaad kaba xorkiisa iyo kabakasaarka bixintiisa iyo uaaqaaqiisa guriga uaaqiisa nadiifintiisa iyo waxaas aada uga shaqayso culamada qaybo kamidi ah, waa xaaraan bay yidhaahdeen marka caariyadanna alicaara lilkhidma iyaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen wixii ka soo hadhayna haddii kale maarata loogu khidmaynayana loogu shaqaynayo khidmadii aan noocaas aani waxay noqonaysaa markaasi markaa karaahiya noqone xaaraan noqon mayso iminkana waxyaalo ka daran baabay sameeyaano dee maaragtay oday weyn iyo islaam weyn iyo oo gaalo abaa ah in markaa jirka u dhaqaano ay ka shaqeeyaano ayay lacago badan bay ku qaataanoo gurya lagu soo dhisaa marka arrintaasi dee maaragtay fiqhiyan culays baa ku jira fuqahadii qaar waxay leeyihiin gaalkii shaqo liidata looma qabanayo oo qofkii muslimka ahaa uu markaa waxa weeyaan qof hooseeya noqonayo laakiin shaqo iska macquula xoolo loo raacay iyo beer looga shaqeeyey iyo wax noocaas oo isagii in loo khidmaynayo oo aan ahayn taasaa la qaban karaa bayli addoonkii muslimka ah markaa gaalkii wuu yidhi loo caariyeyn maayo wasaydi min almuxrimi waxa kale oo xaaraana ugaadh in loo caariyeeyo qof muxrima xarman qofka xarman iyo ugaadhu de ismamay qaban jiri waa tii laga xarimay saydka gebigiisaba yanu ku intifaacay yanu haystaba tii loo diidanaa haddaba inuu markaa aad u caariyeyso si uu ugu intifaaco bal wuxuu ku qabsanaya maaragtay isagaa sheegi doone manaafaco inu inagu ugaar la cunun baynu garanayna ugaar lagu adeegto maba garanayne waa laga yaabaa in ugaadha qayb waxyaalaha qaarkood malaa da inta la tababara hadii la doono la fuulayo oo lagu adeeganayo wax lagu rarayo waa dhici karta marka wixii ugaadha ahaa ugaadhi beriga ahay in qof muxrima loo caariyeeyo iyaduna dee xalaal ma ahoo yaxrumu caleyhi imsaaku inuu ugaar haysto loomaba ogolayn qofkii xarmanaa waaya wa yukrahu waxaa kale oo kan la karaayeystay weli mustacaarkii baynu axkaamtiisii ka hadlaynaa wixii la caariyeysanaya wixii ku tacalluqay waxaa la karaayeystay an yastaciira inuu caariyeysto axada abawey labadiisii waalid mid kamida lilkhidmati si ay uga adeegaan aabihiiyo addoona baa laga hadlaya ama hooyadiiyo addoona inuu ciddii markaa addoonsanaysay ee sayidka u ahayd yidhaahdo waan u yar bahanay inuu ii khidmeeye ha ii khidmeeye ii soo caariye waa karaahiya baa li waayo dee inuu weladku markaa waalidkiisa ku adeegto ayaaba sideeda u karaahiye ah laakiin uu magicii caariye ku magacaabayo isagoo ujeedadiisu ay tahay aabbaha nimankan ku shaqaysanaya ka soo kaxeeyo adigu aad ikraamtid oo guriga ha kula joogo oo deetna tiraad niyo xaafadaan uga baahanahe i caariye laakiin ujeeddadaadu waa inaad ikraamto oo aad markaa dee waxa weeyaan addoonsigan iyo dee dhibaatadan aad ka saarto taasi waa caadi wa waa arrin fiican oo beriga iyo samafalkii bay gelaysaa wuxuu yihi waman istacaara ardan halkaa wuxuu markaa kaga baxay mustacaarkii isagana waxyaalihii ku tacalluqayay siiqadii iyada waxba kamuu hadal waana ruknigii afraad siiqadii de iyadana iijaab iyo qabuul iyaa markaa shardiya laakiin labaduba labada dhinac ba inay lafdi ahaadaan shardi maaha khasab maaha hadii mid lafdi laga helo war alaabtaa caariye iyo waayahay baa ku filan ama alaabta tan caariye ahaan u qaado iyo hayi ama maaragtay dee inuu qaato un oo ficil iyo markaa lafdi la helo iyaa ku filan oo shardi ma aha in labadooduba ay ku dhawaaqaan wuxuu u gudbayay haddaba axkaamtii axkaamtii saddex xukun ayaa markaa axkaamtani guud ahaan ay u noqonaysaa xukunka koobaad waa altasaluطu lilmustaciir cala intifaaci اlma'duuni fiih qofkii caariyeystay alaabta waxa caqdigii caariyadu awood u siinayaa in uu ku adeegto wixii uu caariyeystay qaabkii loo fasaxay qaabkii loogu fasaxay inuu ugu adeegto ayay ayuu awood u helaya xukunkaa ayuu markaa waxyaalo hoos simanaya oo inoo tilmaamaya wuxuu yihi waman istacaara qofkii caariyeysta ardan dhul caariyeysta lilghiraasi ay likarsi lghiraasi wey si uu markaa geedo ugu tallaalo walbinaai ama wowdan bimanaa awbay nuskansa nuskadeeda qoreysabe walbinaai ama dhisme ayuu u caariyeystay inuu wax ka dhisto waaya dee wixii uu caariyeysta wuu qabsanaya geedihiibuu ku tallaalan kii dhismaa u caariyeystay waxbuu ka dhisi waayo haddaba ka waran haddii uu wax ka beero geedaba kumuu tallaaline galley iyo wax noocaasuu ka beeray ama dhismayaal halkii la maaragtay loo fasaxay ayuu wax ka beeray wuxuu hi an yasraca inuu wax ka beera waa iska banaanta kol hadii loo ogolaaday inuu geeda ku talaalo ama inuu wax ka dhisto dee dhismaha iyo geedaha lagu tallaalayaa way ka culus yihiin dalag yar oo la beeray oo haddana dhowr biloodba kusoo go-aya oo haddana meeshii sideedii lagu celinayo taasaa ka fudud marka kol haddii dhismayaal gurye inaad ka dhistaba meesha lagu ogolaa haddaad galley ka beerto waa caadi maxaa yeelay ogolaanshihii lagu siiyey wax ka hooseeya weeyaankan kan oo dee guryaha ayaa ka culus guryaha waxaa loogu talagalaa inay muddo ku yaallaan meesha geeduhuna waa saas oo kale oo dee muddo badan bay ku oolayaan wa in istacaara lilkhiraasi hadduu ku tallaal inuu geedo ku tallaalo u caariyeystay lam yabni inuu guryo ka dhisa xaquma le dhismayaal haddii geeda lagu ogolaaday dhismayaal laguma ogolaan wey markaa khulaasadu sababtu waxa weeye dee labadii horta mid waliba xaggii joogtanimada inay marta yihiin yani jiritaan dheer iyo muddada inay muddo dheer qaadanayaan way ka siman yihiin waxay isla dheer yihiin mid walba dhib gaara ayuu leeyahy oo waxaa la yihi geedihii dhulka hoos hoose ayay dhibayaan oo de macdantii kala baxayaan dhiskiina dushii sare ayuu dhibayaa markaa laba dhibaato oo kala duwan ayay markaa meeshii ku sugan markaa lama ogola wain istacaara lilbinaai lam yagris cagsiguna waa saas oo kale haddii meesha lagu ogolaaday oo lagu yidhi guri meesha waa inaan gurya wax ka dhisto aad oo waa yahay geeda ku taagto iyadana lama ogola waa sidaa aynu sheegnay oo kale jinsigii dhibka ayaa kala duwan baa wa qiila la yihi yagrisu fi ma stacaara yagrisu mayane wuu ku talaali karaa geedaha fii ma dhulkii istacaara lilbinaai uu dhisme u caariyeystay wuu ku tallaali karaayo taasi dhib ma laha bay yidhaahdeeno dararkiina horta labadiiba de waa labo muddadoodu ay dheeraanayso oo baqaa iyo jiritaan loogu tala galay dararkooduna wuu isku dhow dhow yahay markaa way banaan tahay wayabnii fi ma stacaara lilkhiraas kii marka wixii uu markaa khiraas iyo geeda qaatayna iyadana wuu ku dhisi markaa gurya wuu ka dhisi karaa iyay qola tidhi wuxuu hi musanifku walaysa bishayin laakiin qiilkaasi wax macnala ma aha maxaa yeelay dhibkani waa laba dhiboodoo kala duwan weey oo shaqo isku lahayn oo culculus oo aan kala khafiifsanayn marka dhibkii oo isku mida yani isku heer ah oo haddana kala jinsi oo kala duwan weey midna dhulka hoostiisii uu yahay midna dhulka dushiisii sare markaa lama ogolabeen wain qaala hadduu ku yidhaahdo israc ilxinata qamadibeer hadduu ku yidhaahdo wuxuu ku yihi dhulka waan kuu fasaxay qamadibaad ka beeri kartaa buu ku yihi zaraca alxinata dee qamadigi qofkaas wuu ka beeran kara wixii loo fasaxay iyo wamaa dararuhu dararu lxintati waxaa kaloo uu beeri karaa wixii dhibkiisu aanu ka darayn qamadiga marka hadda waxaad u baahanaysaa khibraddii beeraha khibraddii beerahaad u baahanaysaayo waxyaalahan dalagan laga beerayaa dhulka wuu kala nabaad guurin yahay marka haddii xinto ama qamadi laguu fasaxay wixii ka hooseeya sida heedii oo kale iyo fuulkii iyo wixii la midka ahaa ama ka hooseeyey wuu beeri karaa laakiin wixii ka sareeyey ma beeri karayo oo lama ogola haddii masalan la yidhaahdo shaciir ka beer heed ka beer haddii la yidhaahdo xaaladaa iyadaa ah qamadigi u gudbi maayo waayo isagaa ka culus baaniyo ka dhibaato badan u gudbi maayo marka saas wey marka waxaad xaq u leedahay wixii lagu fasaxay iyo wixii lamidka ahaa iyo wixii ka hooseeya laakiin wax ka culus oo ka dhib badan ama dhibaatadiisu ay kaba duwanto jinsi kalea ah, u gudbi maysi wain qaala hadduu yidhaahdo israc waa dhulkii waa kaase waan kuu fasaxaye ka beero beero buu yihi beero wixii aad beeraysiiba muu sheegi walam yusami shay-an la beeraya muu sheegi waaya uma rajaca kadib buu yidhi haddana dhulkaygii ha la iisoo celiyo wazarcu qaa'imu iyadoo beertii be baxdayoo dalagii uu taagan yaho weli waktigii la goynayay aanu gaadhin ayuu wuxuu dhulkaygii baan doonaya aniyo marka markii horena waxa aad beereysa muu sheegin haddaba laba mid buu noqonaya fa in kaana hadduu yahay buu yihi waxaan aad beertay mimaa yuxsadu waxyaalihii la goosan jiray tasiilan isagiioo aan weli bislaan ee markaa dhashaaqada ti ay odhan jireen oo kalea qolyahan beeraleydu wixii oo weli jilicsan aan weli adkaano halkii bisaylkiisii dhamayska tirnaa aan gaadhin ilan waxyaalihii baa kala duwan waxyaalana iyagiioo aan adkaan baa la goosan kara hadhow iska adkaanaya waxyaalaha qaarkoodna ilaa ay halkii udambeysay gaadhaan lama gooyo haddaba hadii la kii la goosan jiray isagoo xasiida ninku asiidna way dhahdaan mimaa yuxsadu wixii la goosan jiray qasiilan isagoo xasiido wali aan adkaan xusida ama xasada dee wuu uu wuu goosanayo ninka wuu u banay dhulkiisii wey ilan dhibaato ku dhibaato kuma hayse wain lam yuxsad waxaad tiraa marka haddii aan markaa uu yahay waxaani wax aan la goosanin ilaa uu adkaado bisaylkiisu dhamaystirmo sida qamadigii oo kale kuwa markaa qoyaanka lagu gooyo waxay ku sheegayaan heedoo kale iyo fuulka iyo qoyaankaa lagu gooyo adhow iska engegaya haddii laakiin sida qamadig oo kale ilaa uu engega wa aan la jarin uu yahay turika waa la daynayaa ila alxasaad ilaa iyo waktigii la goosan jiray uu gaaro wa calayhi اlujratu min xiina idin laakiin kiro ayuu bixinayaa qofku laga bilaabo maalinta uu ninku dhulkaygii baan doonayaa waan ku noqday caariyadii il sidanoo iman doonta caariyadu waa caqdi jaa-iso doono uu ka noqonayo haddaba hadduu dhulkaygii baan doonayaa maalintaa laga soo bilaabo ilaa inta laga gaadhayo waktigii la goosanayey kiradii dhulkan oo kale laga bixin jiray iyuu ka bixinaya markaa dhibkiina isaga waa laga ilaaliyeyo de wixiisii lagama khasaarin kii maaligiina isagana waa la ilaaliyeyo caariyadii de ka noqon kara mar haduu ka noqday isagana waxaa la siinaya <clears throat> kiradiiba taasi waa taa waa kii aan waxba magacaabin kaasi wain qaala hadduu magacaabado uu yihi isracil xinata qamadi beer buu yii markaa qamadigiina de waa inagii nihiba isagu ilaa uu markaa la goyn maayo wuxuu yihi haddaba lam yuqlac maaragtay ama lam yaqlac bay iska dheh doonto goyn maayo yani xaq uma laha ninkii markaa maalikul ardiga ah dhulka lahaa inuu goosa yidhaahdo ila alxisaadi ilaa laga gaadhayo waktigii la goynay waxbuu u sheegay wuxuu ku yidhi qamadi beer ka beera meesha qamad qamaddigii u beertay waktigiisii oon la gaadhin ayuu yihi wana dhulkaygii baan u baahanahay ii barne igala bax waxba lagala bixi maayo waa la sugaya waxaan wax la gooye maaha ilaa waktigaas waa la sugaya waktigiisii la goosanayay baa loo sugi waayo haddaba ninkana daahirka markaa cibaarada musanifka waxa weey maaligu mar hadduu isagu markii hore qamadigan magacaabay waxaa xaq loogu yeeshay ilaa waktiga la goosanayo inaanu ninkan ku kalifi karin waxba marka inaan xataa kiro la bixinayn ayaa daahirka cibaarada musanifku ay tahay laakiin sida muctamadka markaasi waa kan inoo kala qaaday kii wax magacabay wax magacaabin sida laakiin muctamadka ah waxa weeyi waa isku mid uno halkana waa sidii hore kale uno maalintaa uu yihi wax dhulkaygii baan doonayaa kiraa u bilaabmaysa ilaa laga gaarayo waktigii la goosanay markaa masaladan iyo markuu xinto magacaabiya markaan waxba magacaabin sida muctamadkaa waa isku mid weeyi wuxuu yihi wain istacaara ardan lilkhiraas hadduu dhul u caariyeystay inuu geeda ku tallaalo awil binaa'i ama inuu guryo ka dhiso muddatan muddo ayuu caariyeystayo waaba la heshi toban sanadood baan deganaanayaa geede iyo dhismayaal iyo waxbaan ka qabsanaya ii fasax waan kuu fasaxay buu yihi jaaza lahu waxa u banaan ninkan loo caariyeeyey an yakrisa inuu geedihii ku tallaalo wayabniya oo uu dhiso guryihii ilaa an tanqadiya mudda wuu wadayaa un ilaa intay muddadii ka dhamaanayso aw yarjica fiiha ama ninkii uu noqonayo dhulkaygii baan ubaa odhanaya dhulkaygii baan u baahanahay ku noqonayo odhan dhulkaygii soo celi marka ilaa inta aan laga fasikin caqdigiisii ama aanay muddadii ka dhamaan geed dhis geed talaalid iyo guryo dhisba wuu iska wadanaya la ohan maayo markaad geed ka horeys ama maaratay sanadada horey markaad ku talaashay wixii dambe ka jooji la ohan maayo mar hadduu muddo qabsaday dee muddadii o dhan xaq buu uleeyahay ilan waa loo fasaxay wa in istacaara mulaqan haddii uu caariyeystay dhulka iyadoo aan muddo loo magacaabin muddo lama sheegin wuxuuna u caariyeystay dhis iyo iyo geedu jaaza lahu lghiraasu walbinaaw geedihiibuu ku tallaalan waanuu iska dhisan maa lam yarjicun halka de muddo dhammaanaysaa ma jirte ilaa inta uu qofkii ka noqonayo wuu wadayaa un kani ilan muddo ka dhamaanaysa ma jirto muddaba looma qaban haddaba fa in rajaca fiiha labada xaalaba markii hadaba ninkani uu ku noqdo uu yidhahdo dhulkaygii halaysiiyo dee dhulkii guryaha ka dhisa geedaa ku tallaala sidee la yeelaya wixii o dhan miyaa la duminaya ma la gelinaya sidee laga yeelaya fain kaana hadduu ahaa qad sharada caleyhi mid ku shardiyay markii hore alqalca fujin waan ku caariyeynayaa waxaa doonto ka dhiso buui guryaha doonto ka dhiso geedaha doonto ku talaal maalintaan u baahdo waad igala baxaysaa waxaaga sidaa hadduu markii hore ku yidhi ujbira caleyhi dee waa lagu qasbayaa ninkii caariyeystay waa lagu qasbayaa inuu wii fuliyo shardigii uu fuliyo wiiisi meesha ka fujisto khasaaraha soo gaaraya saa ku talagalay baa laleeyahy muddaday doontaba noqoto hadduu maanta caariyey mulku dhiskiyo wiii ayuu maaratay toban cisho kadib ama iyadoo gurigiiba markaa meel dhexe marayo ayuu yihi dhulkayga waan u baahda iga baxa de noqonaya waanu iska tegaya marka hore waaa lagu yihi maalintaan u baahdo waad igala tegaysaa baa layihi maalintaan ku noqdo waxaaga waad iga guranaysaa baa lagu heshiiyey de xaq buu uleeyahay dhibaatadana markii horeba wuu kuu sheegay adaana ku talagelay xaaladaa iyadaa wuxuu yihi walaa yukallafu lagu kalifi maayo caariyeys kan caariyaystay taswiyata alardi dhulkii inuu simo ilan dhul markii wax la beerayo ama geeda la tallaalayo ama dee wax la dhisayo waata dhulkii la jeexayo ee maaragta hadhowna markuu fujinayana dee dhulkii meelaa dilaacayo oo meelaha godgodadbaa soo baxaya godadka iyo waxyaalaha inuu hagaajiyo laga dooni maayo lagu qasbi maayo sababtoo ah hadday xufradahani iyo godadkani ay yihiin kuwii dhisku uu keenay ama geeduhu ay keeneen dee marka horeba waa loo fasaxay wax loo ogolaabaya eh. haddii ay tahay fujinta kuwa ka ratibmayna dee fujinta ninkan waa lagu qasbay oo wuxuu ku qasban yahay iyay ahay markaa iyadana loo raaci maayo fain lam yashtarid haddii aanu waxba shardisanin ninkan caariyeeyey ee bixiyey dhulka haddii aanu shardiyin markii uu noqdo ku noqdo in la fujiyo deetana u yhahdo dhulkaygii baan doonaya ninkiina guryihii buu dhisay muddadii may dhammaan ama marka horeba muddaba lama qabsan dhulkaygii baan doonayaa buu yihi niyo ii banee waaya waxaynu markaa eegaynaa xaggii mustaciirka maxaa kuu arinaynu leenahay wakhtaara almustaciiru lqalca kii markaa caariyeystay haddii uu doorto inuu markaa fujistu yidhaahdo waaye waxayga waan fujisanayaa oo faqalaca uu fujiyo lam yukallaf buu yidhi lagu kalifi maayo taswiyata alardi dhulka inuu simo markii uu fujistay isagii baa yidhi waan fujisanaya waxayga wixii markuu fujisto <coughs> godadkii iyo xufradihii meesha ka soo baxay ee fujintu ay sababtay wixii dhisku sababay maaha wixii fujintu ay sababtay lagu kalifi maayo buu yihi musanifku in uu simo u hagaajiyo sababtu waxa weeye dee muciirku markii uu yihi meeshaydii dhulkaygii baan doonayaa wuu og yahay in mustaciirku markuu maxan fujisanayo kollay godad ay soo baxayaan markaa xaq uma laha baa la yihi inuu yidhaahdo ha la ii hagaajiyo wa waxaa la yihi mayan an yukallafu daalika mustaciirkii waa lagu kelifi inuu hagaajiyo godadkii kan dambaana muctamada sababtu waxa weeye cid ku qasabtay may jirin inuu fujiyo wixii iminkana dhulkii dhul ceebaysan oo wada oo godada ayuu noqday markaa ceebahaa inuu hagaajiyo oo dhulkan uu markaa waxa weeye ka bi-iyo godadkaasi uu simo iyaa laga doonayaa maxaa yeele waa ceebayn dhulkii uu ceebeeyey oo aanu kuna qasbanaynb kumuu qasbanayn waayo isagii waxanu maxaa kuu arrina markaa isagun baa yidhi waan goosanaya wuu iska diidi karay wuxuu odhan karay de niyo anigu haddaan imanka fujiyo khasaare ay soo gaadhay markii horena aniga shardi igagama addhigin inaad maaragtay iga inaad fujisto marka xal kale hala keeno ayuu dee odhan karaa waa kana wuxuu ku yihi wain lam yakhtar haddii aanu dooranin haddaba mustaciirkii inuu dhiskiisii iyo geedihiisii fujiyo falmuciiru ninkii dhulka lahaa ee caariyeeyey bilkhiyaari wuxuu kala dooran bayna an yubqiya daalika inuu ninkan dhiskiisa iyo dhirtiisa u daayo oo yacni uu kira ka qaato wey inuu dhiskiiyo dhirta u daayo oo uu kiro ka qaato iyo wa bayna an yaqlaca inuu fujiyo isagu oo wayadmana lahu uu u magdhabo arsha maa naqasa magdhowga wixii ku dhinmay ku naaqusay bil bilqarci fujinta labuu halkaa sheegay mid saddexaadna way jiraysa saddex arrimood buu kala dooranayaa ninkii dhulka lahaa inuu yidhaahdo ha kuugu taalle kira bixi iyo inuu yidhaahdo anaa fujinaya qiimaha wixii isdhimayna waxaagii waad qaadanaysaa jingadan iyo waxaanad meesha ku samaysay waan fujinayaa deetana burburka iyo waxaa qiimayso jiingadaadiioo halkan ku samaysanoo xaq loo leeya in layska fujiyana ha laguu qiimeeyo inta markaa fariga ayaan bixinaya inuu sidaa yidhaahdana iyadana waa la ogol yahay ama geedihii waa fujinaya deetana ha qiimeeyo geedkiisa luga ku taagan intuu ahaa isagoo maanta dee la fujiyeyna intuu noqonaya qiimaha markaa fariga udhexeeya iyaan bixinaya inuu yidhahdana waa la ogolya xaalad saddexaad buu keensan karaa inuu yidhaahdo qiimayso waxa meesha kuugu yaallaba lacagtaan ku siinaya iskaga tag marka ka dhex baxuun adigu lafahaaga la bax meesha ka saar dhiskiiyo dhirtaba iskaga tag qiimayso qiimahaan ku siinaya an yatamalakahu bilqiima inuu wixii isa siiyo isagu milkiyo oo qiimihii uu bixiyo saddexdaas u kala dooranaya marka maxaa saa loo samaynayaa dee labadii dhinacba dhibkaa laga ilaalinaya saddexdaa ayuu kala dooranaya fainta shaaxa haddii ay markaa is maxaynu idhahnaa yani is ay siba isku ogolaan waayaan wey mid waliba dhinaciisu wax u jiidanaya haddii markaa lexejecladii mid walba ay dhinac ula kacdo wey shuxigu sidiisa waa bakiiltinimadii hadday kala bakaylaan wey oo mid waliba kii kale wixii uu soo uu rabay uu ogolaan waayo kiradii bixi buu leeyahay kan anu kira ma bixinayuu leey kanna wuxuu leeyahay adigu fujiyo isii markaa dhusqaanta markaasuu kana leey war anigu intan fujiyo lacag ku siin maaye ha kuugu taalle kirada bixi markaa dhinacnaba waa isu raaci waayeen fa inta shaaxaadu waa sidaa hadday murmaan uuno ay dhinacba isu raaci waayeen oo midba dhinaciisa u adkaado maxaa la samaynayaa qaadigu iga baxa buu odhanaya baxa maxkamadda waa laga saaray si ha isku soo afkartaan iyagu kadibna wixii intaa ka dambeeyana inta isla maqan yihiin lam yumnac ilmuciiru ninkii dhulka lahaa loo diidi maayo min dukhuli ardihi inuu dhulkiisii soo galo wuu iska soo dhex soconaya waa meeshiisii guryihii iyo xataa guryihii dee soo gelaya ilan dhulkiisiibu dul so dhulkaygi baan dul socdaa buu leeyahy marka inuu meeshii dhex maro oo uu soo galo loo diidi maayo maxaa yeelay waa wixiisi dhismayaashii uu ka dhisay inuu iska harsada iyo geedihii iska harsada iyo iska dhex farfadhiista iyo loo diidi maayo wa yumnacu lmustaciir kii laakiin mustaciirka ahaa ee isagu de meesha waxunka dhiski dhiskiya dhirta lahay ee aan dhulka lahayn waa loo diidayaa min dukuuliha inuu soo galo meesha litafaruji hadduu u socdo u tamashlayn iska tamashlayn hadduu u socdo iyo iska daadaawasho de looma yeelaya inuu soo gala nin buu dhulkiisa ku dul socdaa walaa yumnacu waxaanse loo diidayn min dukuulihaa inuu soo galo lisaqi si uu geedihiisi u waraabsado walislaaxi ama dhiskiisii u hagaajiyo haddii xoolihiisii burburaya de markaa cudurdaar buu leeyahay markaa xaq buu leeyahay inuu soo galo xaaladaa iyadaa xaq buu u uleeyahayo waa siyaanatan limilki min adayac buu maaragtay ka ilaashanayaa inuu dayacmo dukuulkii markaa soo gelidii laga maalmaan bay unoqotay waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yumnacu min dalika waxaaso dhan waa loo diidaya xaquma maana meesha soo galo ama ha ka baaba'ayaan ayaanay ka baabiin waayo dhul cid kale leedahay buu dul soconaya markaa lababa ogola ayuu qiilkaasi leeyahay laakiin sida muctamedkaa ah, dee waxa weeye addararu laa yuzaalu bidarar haddii la leeya anu sooba gelin isaga wixiisi inay baaba'aan ayaa markaa noqonaysa baaba'aasaana ka culus dhibaatada soo gelidda iyo socoshada waayahay in araada hadduu doono ardi ninkii dhulka lahaa baycal ardi dhulkii inuu iibiyo jaaza way banaan tahay ninkii dhulka lahaa iyadoo weli la heshiin oo layska laalaado hadduuba doono inuu dhulkii cid kale ka iibiyo qof saddexaad inuu ka iibiyo way banaan tahay kii dhiska dhirtala hadduu ka iibinaya dee kaba sii fiican oo khilaafkiiba halkaa ku dhamaanaya hadduu mid kaloo saddexaad ka iibiyna way banaanta tahay kolkuu kaa saddexaad ka iibiyo kii iibsaday iyo waxaa iska laalaadaya haddana iyo kii dhiskiy dhirta lahaa dee burankii saddexdii maarata labadii saddexdii khiyaare saaxibul ardigu lahaa iyo maaratay khiyaarkii uu lahaa saaxibushajarku sidiisii unbuu ahaanay wain araada haduu doono saaxibulkhiraasi ninkii dhirta lahaa ama dhismaha lahaa bayca alkhiraas inuu iibiyo geedihii ama dhiskii uu meesha ka dhisay iyada lafteeduna jaaiza bu way banaan tahay wa qiila waxaa la yihi mayane laa yajuusu kan isaga looma ogola min ayri saaxib ardi qofkii dhulka lahaa mahay qof saddexaad inuu ka isaga looma ogola ninkii dhulka lahaa cidduu dan u ka iibin laakiin kii dhiska dhirta lahaa isagu yuu ka iibinayaa haduu ninkii dhulka lahaa ka iibinaya de waa caadi oo waynagii lahayn kani marka horeba wuxuu awoodaa inuu yidhaahdo waxaan waan la wareegaya lacagta keen mxuu ahay qiimayso lacagta qaado dee markaa ka iibintu waaba sidii una taas mushkilad male laakiin qof saddexaad ma ka iibin karaa yuu khilaaf ku jiraayo muctamedku wuxuu le u ka iibin karaa maxaa yeelay de waxani waa milkigiisii milkigiisii weeyi kol aduu milkigiisiiya ciddan ka iibin karaa qawlka kale wuxuu leeyahay milkigiisii ha ahaadee waa wax awood loo leeyahay in la qaato oo xoog lagu qaato oo lacagtiisa la shubo ila wanageynan ninkani saddexdu kala dooranay maxaa kamid ahayd inuu wixiiba intuu la wareega lacagta shubo marka wixii wax xoog lagula wareegi karayo kol hadduu yahay ma iibin kara bay yidhaahdeen oo maaragtay dee dhulku asalbu ah waxana waa tabac markaa waxaan tabaca ah iyadoo markaa xoog lagu qaadan kara la iibin maayo bay yidhaahdeen laakiin sax maahe shaygu iyada oo qof kale inuu qaato uu awood u leeyahay ayaa la iibin karaa sida shufcada inoogu iman doonto wuxuu yihi wa in xamala lmaau biyo hadday soo qaadaan badran siid shinina waa la yidhaahdaa badrigu markaa waa siidhkii de ama ya magacyo kala duwan soomaalida u kala taqtaqaanaa qaarba siidna waa afgaal baan umalaynaya shinidana tan duusho un bay dadka badankooda u yaqaanaa maaragtay tan dhulka lagu daadiya soo baxaysa dad badan baan shini u aqoone almuhim waa waa midhaha ama firidaa dee beertii marka la beerayo lagu daadinayo marka buduur ayaa waxaa soo qaaday Eh, waa in ama biyaa soo qaaday daad daadkiibaa geley badan oo halkan kuu tuulayd ayuu daad jiiday deetana wuu qaadayo wuxuu geeyey lirajul eh, ilaa ardi aakhara nin kale ninkii buduurta lahaa maahae nin kale dhulkiisii ayuu daadkii geeyey firidii fa nabata halkii ka biqleen o ka baxeenba gelaydaadii uu qaaday daadku ayaa dhul kale ka baxday oo qof kale leeyahay yaala hadaba gelayda halkaa ka baxday yaale ma kii finida lahaaba marka hore de gel maaratay lahaabaale mise kii dhulka lahaabaale taasaa laga lagu baraya horta waxaan khilaaf ku jirin in uu iska leeyahay kii siidhka lahaa buduurta kii lahaa ayuunbaa waxaan soo baxayna ilan waa firidiisii oo weynaatay une oo markaa geed iyo caleen noqotay soo arki maysi kii dhulka lahaa inuu yidhaahdo waa khayr dhulkaygii ka soo baxay xaq uma laha halkan maxaa ku kala duwan waxaa ku kala duwan xayawaankii iyo iyo nabaadkii xayawaankii iyo nabaadkii xayawaanka hooyadun baa la eegaa oo awrkaagii haddii uu maaragtay geel cid kale leedahay uu intuu abaahiyo deetana ay wada dhalaan ma odhanaysid awrkaygii baa dhalae ha la ii soo raro waxaasoo dham anigu maan fasixin oo maan ogolayn waxaa la eegayaa un hasha dhashay hashaa dhashay kii lahaa ayuunbaa waxay dhashaynale laakiin dhulkii sidaa ma maaha waxaan masalada u baraarujinayaa nin baa maalin su-aali weydiiyeyo wuxuu ii wuxuu weydiiyey dhul nin laga iibiyey dhul nin baa lahaa wuu iibiyey ciddii uu ka iibiyey way sii iibisay ku saddexaad baa maaragtay ayaaba dhulkii iska lahaa kii hore iibiyey baa dhulkii wuu iska agdegana wuu iska beertay waxbuu ka beeray kii saddexaad ee iibsaday unbaa mar dambe yimid baashio cirkaa maraysa dhulkii uu ogaay iska soo eegeysay dhulkiio wuxuu arkay uun baadku isqabsaday war waxaan waa sidee markaasu ninkii baaba beertay deetana marka waxaa la isku qabtay wuxuu doonaya markaa inu yihahdo waxa ka soo go dhanba o dhan waa dhulkaygii marka su ayay la ii keenay waxaan ku yidhi markaa ninkii siidhka lahaa iyaa iskale waxaan soo baxay xaq baa loogu leeya inuu goosto o de hadda naga gool la yidhaahdo aq baa loogu ya lakin waxaan soo baxay isagiibaa marka ninkii saa'ilku de marka qaarkood mogti dadku iyagoo aan culama ahayn haddana waxyaala isaga qiyaas qaata markaasuu yuri sheekh hal xoog lagu haysto ilmahay dhashay yaale ma kii xoogga ku haystay baale mise kii laga soo xoogay baale ada soo arkiisi <laughs> hal xoog lagu haysto ilmahay dhashay ma kii xoogga ku haystay baale mise kii laga soo xoogay markaasaan ku yidhi me kii laga soo xoogay baa de dhulka ninkan xoog buu ku haystaa markaa wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ninka markaa laga dhacay ayaa markaa yeelanaya markaa sidaa saxdixa weey way kala duwan yihiin siidhka iyo iyo iyo tani way kala duwan yihin bal ka waran hasha haddii lagu ogolaanshabo aad ku haysatay oo inaad caanaheeda maashiya waxaa lagugu fasaxay wixii ay dhashay maadaa yeelanaya dee me ma yeelanaysid laakiin dhulka hadii lagu ogolaa inaad beerto ood ku intifaacdo markii aad beerto wixii ka soo baxayaa le dee adigaa le markaa dhulkii iyo xayawaankii isku mid maaha isku mid maaha ilmuhu hooyadan dhashay ayuunbuu toos u raacaya waa qayb iyadii kamida laakiin xataa bani aadamka haddii maaratay mamluuk uu noqdo hooyada addoonta ah ilmahay dhasho qofkii hooyadaa lahaa unbaa yeelanaya oy addoon unba ilmihiina addoon u noqonaya laakiin waxaa ka duwan arrintaa dhulkii uu ka duwan yahayo buduurtan iyo siirkan ciddii lahayd ayaa yeelanaysa odhanin alam najcal arda kifaatan dhulku waa hooyo o la raacinayaa markaa kii lahaa maaha wain xamalalmaau haddaba buu ku yihi siirkii hadduu soo qaado badran buduur buu usoo qaaday lirajuli nin leeyahay ilaa ardi aakhara dhul mid kale ayuu keenay fa nabata wuu ka baxay zaraca ayaa leh kii hore ayaa iska leh taa iyada laga hadli maayo kii siidhka lahaa ayaa iskale zaracan laakiin waxaa laga hadlayaa ma lagu qasbayaa inuu fujiyo mise xaq buu inuu yidhaahdo intuu ii bislaanayo ii daaye fa qiila waxaa la yidhi yujbaru waa lagu qasbi kii siidhka lahaa calaa qalcihi inuu fujiyo oo ninkii inuu yidhaahdo dhulka lahaa hala ii baneeya dhulkaygii ayuu xaq u leeyahay waana qowlka muctamed wejiga muctamadkaa ah weeyi maxaa yeelay dee ninkani dhulkiisa muu fasixin ogolaansho looga haystay dhulkiisa in wax laga beertaa may jirin kii hore wuu ka duwan yahay markaa wuxuu awood u leeyahy in laga fujiyo wa qiila waxaa kaloo la yidhi mayna laa yujbaru la qasbi maayo oo dee ninkani dhibaataa soo gaadhayso sarciisi wuu ka khasaaraya marka horena isagu xadgudub dee lamuu iman ilan daad baa waxaan soo qaadaye xadgudub xaggiisa ka socota ka socda arrintu kumay dhicin marka ayaan la khasaarinine ninkan markaa hala yidhaahdo waar kira qaado wejigaasi saasuu le lakin muctamedku waa kaa hore oo ninkani mar hadii aan wax ogolaanshiyo idana aan laga hayn laxda ilbiqsi kastoo uu doono dhulkiisi lagu wareejiyo loo baneeyo waa in loo baneeyo wain istacaara shay-an liyarhanahu bidaynin farahanahu fa fiihi qowlaani halkana wuxuu ka gelayaa arrin ay fiicnayd inuu halkii horeba kusoo daro la caariyeysanayo ama halkan baa adu culamada qaarna halkan ay ku sheegaan qaarna kitaaburahan rahn baabkii rahanka iyo ibnahaajkii ay ku sheegaanoo shuruuddii marhuunka waxyaalaha la rahmayo shuruuddiisa ayay ku daraan waa maxay waxbaad usoo ergisanaysaa si aad u rahanto wain istacaara hadduu caariyeysto shay-an wax hadduu caariyeysto liyarhanahu si u rahmo bidaynin oo dayn ugu rahmo war wuxuu yidhi meelkaasaan dayn ka qaadanaya rahankeen bay yidhaahdeen waxaan doonayaa gaarigaaga inaan u rahme ii dhiib ama dhulkaagii halkaa ku yaalay iyaan rabaa inaan u rahmo faylkiiyo wixii ii dhiib waayahay buu yidhi u rahn farahanahu markaa wuu rahmay imse daraf bay markaa adqadiyaddu yeelatay dee kaa wax laga soo ergistay waa dhinac kan ergisa ergistayna waa dhina ka loo rahmayaana waa dhin caqdigii saddex geesood buu noqday <clears throat> caqdi saddex geesooda ayuu noqday labadan maxaa ka dhexeeya kan alaabta lahaa iyo kan kasoo qaatay caqdiga ka dhexeeya waa maxay waa caariyo waa yahay kan soo caariyeystay iyo kan daynta bixinaya ee gaariga lagu wareejinayo iyagana caqdiga ka dhexeeya waa maxay waa rahan marka caqdigii rahankii iyo caqdigii caariyadii baa meesha isa soo galay haddaba waxaa la isweydiinayaa imika kii wax rahmaday gaadhigiibuu haysta gaarigana nin baa lahaa ninkii gaariga lahaa iyo iyo kan rahanta gaariga u haysta iyaga maxaa ka dhexeeya halkaasaa la isweydiiyey ila waa kanoo gaadhigiisii wuu haystaaye lama odhan kara waxba kama dhexeeyaan hadda iyagu waxba toos caqdi umay wada gelin laakiin haddana waa kanoo gaadhigiisii iyaa de ninkan u rahman oo nink meeshii markaa ninka eh, maaragtay gacan baxsan ma aha haddaba maxaa ka dhexeeya fa fihi qowlaani laba qowl baa meeshan ku sugan axaduhumaa midkood waxa weeye anna xukmahu xukmu lcaariya xukunkan meesha yaalla ee ninkaasi ku tacalluqa waa xukunkii caariyada u isagu ninkanuba ka soo ergistay isaga wax kaloo ku tacalluqaa ma jiro alaabtaa ergisa ahaan unbaa isaga looga haystaa waayahay kol hadday sidaa tahay dee caariyada axkaamteedii waxaa inoo iman doonaa waxaa kamid a ah axkaamteeda hadday wixii kugu baaba-aan wixii aad soo ergisatay damaankeedaa lagugu leeyay haddaba wuxuu yidhi markaynu sidaa ku soconno fain talifat haddii shaygii lasoo caariyeystay uu ku burburo fii yadi lmurtahib ninkii rahmaday sidii uula yeelay baa musiibo rabbaaniya ku dhacday gaarigii ama neef baabu ahaa xoolaa neefkii baa si alla isaga dhintay damina hal lmustaciiru ninkii mustaciirka ahaa ayaa wuxuu ku magdhabayaa biqiimatiha qiimaheedi oo xukunkii rahanka imika rahankii waynu soo marnay haddii wixii rahmanaa gacantii murtayinka uu ku dhinto isagoo isagu dhib u geysan gaabisna aan la iman si alla haduu u baaba'o miyaa wax la weydiin jiri gacantiisu gacan ammaanad waba lama weydiin jiri mustaciirka gacantiisuna waa gacan damaanoo wixii si alla ugu baabaa waa la weydiiyaa marka imika haddan wuxuu yidhi qawlka koowaad wuxuu leeyahy waxaan waa xukunkii caariyada unbaa ninkaa igu joogta arrintu xukunkii caariyada unbay ugu joogtaa kole hadday xukunkii caariyada ugu joogto neefkiisii haddii aanu usoo noqona uu dhintay isagu qiimihiisii buu rabaa fain talifat fi yadi lmurtayni ba hadday ku baabaaday daminhaa weya jawaabti aw biicat fi dayni ama mabay ku dhiman gacantii murtayinke markii waktigii daynta la gaadhay ayuu ninkii dayntii bixin waayey in la iibiyaa loo baahday waa la iibiyey dayntii baa lagu bixiyey haye isagu yuu wax ku leeyahay de wuxuu wax kuleeyahay ninkii wax ka caariyeystay ninkii wax ka caariyeystay muxuu kuleeyahay qiimaheedii maaha lacagtii lagu iibiyey amanka iyo qiimaha hore waynu kala dugi jirnay weligeedba soo ma iyo alqiima inoo inoo ayaynu kala naqaani markaa thamankii la ysugu noqon maaye oo maxaa la kala siistay odhan maaye isagu wuxuuna neefkaygu maalinta aad iibiseen qiimihii uu joogay ha lays markaa qiimihuu joogay dhici karta wixii lagu iibiyey inuu ka yaraado inuu ka bataana way dhici karta qiimihiibu isagu markaa uu xaq uleeyahay haddaynu qowlkaa caariyada ku socno waayo wixii wax talfay oo kale mar haddii laga iibiyey wax talfay oo kale uu noqonaya wathani qowlka labaad waa kii muctamedka ahaa wuxuu leeyahay ana almuciira ninkii muciirka ahaa ee alaabta laga soo caariyeystay muciir keliya maahe e ka daamini lidayni waxbaa ka dhaxeeya isaga iyo ninkan alaabtiisii iminka haystee rahmaday oo nin deyntii damiinka ah buu noqonaya nin dayntii damiinka ah oo caqdigii damaankii aynu soo maraynay nin markaa ku jiro oo kale ayuu noqonaya laakiin daamin rasmiya maaha waa ka daamini soo arki maysid ana almuciira ka daamini marka markaad leedahay maxamed waa libaax oo kale de waa libax maaha soo ma mar haddaad tirahdo waa sidaas oo kale sidaa maaha wey haddaad tirahdo ninkani waa cali oo kale markiiba waa la fahmena ninkani cali ahayn ila hadduu cali yahay waa cali kale maa tirahdeen markaa wuxuu ku yihi ana almuciira ka daamini daaminkii oo kale weeyi marka waxa weeye de daaminkii daaminkii aynu naqaanay kaana yadmanu dayna fii dimati dimadiisa ayuu ku damaanay ninkani maanta dimadiisi waba kuma jiraano de dayn maanta lagu leeyahay ninkan ilan dami damiinka waa inaga dayntiibaa lagu leeyahaybe kan isaga dayn laguma le marka waxay ihahdeen waa daaminun lidayni fii raqabati lcayn awal dimadaa lagu damaani jiray imika cayntaa lafteedu kudam ku damiintay wey dadkeenan aad ba u isticmaalaan dhulkaygaasaan ku damiinanaya guryahaygaan ku damiinanaya iyo waxaasa marka waa markay yani rahmayaan warahmay waan kuohanaya guriga gurigaygaan ku damiintay markaa de waan u rahmay un bay de markaa meeshii oo kale ay noqonaysaa haddaba waa daaminun lidayni fii cayni maalihi laa fii dimatihi dimadiisa kuma damaaninoo isaga deyn lagu leeya ma jirtee laakiin cayntaa ayuu ku damaanay mar hadday sidaa tahay iyadiina maxaa ka ka ratibni wuxuu yihi falaa yajuuzu banaanaanba maayo oo yani waxa weya ansixi maayo caqdiganiba xataa yubayina ilaa iyo uu caddeeyo mustaciirku jinsa dayni daynta uu waxaan u rahmayo wa qadrahu qadarka daynta wa sifatahu ilan maxaa soo shardi ahaa markii aynu maraynay damaanka qofkii dayn damiinanaya waa in dayntii de dayntu waa inay macluum tahay in dayntii dayn saabita ay tahay waa inay macluum tahay saasay ahayd soo ma qadarkii iyo sifadii iyo jinsigii marka alcilmu bidayn dayntii in la garto yaa shardi noqonaysa baynamaa haddaynu qawlka hore ku socno aanay shardi noqonayn waxaa kaloo kasii ratibmi waidaa talifat haddii ay ku baaba'do fi yadi lmurtahin ninkii murtahinka ahaa oo gacanta ku haya hadii si alla neefkii u dhinto lam yarjic ilmuciiru muciirkii raadsan maayo kula soo noqon maayo mustaciirkii bishayin waxba ka raadsan maayo si alla wixi udhimatay adiguna daamin baad ahayd dee daaminku mustaciirka waxba kuma wixii uu ka bixiyey uunbuu ka qaata ka magdhawda waliba iyadoo lafteeduna shuruud lahayd laakiin meeshii maanta caqdigii caariyada waa laga baawar batayoo laga xoog batayo nooc damaan baa meeshii soo galay markaa gacantii murtayinka wixii ku burburay dee gacantaa murtayinkuba le gacanta murtayinku gacan ammaanay ahayd kol hadday gacan ammaano ahayd adiguna isagaad u damaanatay o waxaad ugu damiinatay cayntan aad ugu damintay dayntii markaa waxba weydiin maysid kaana waxba weydiin maysid kan kale mustaciirka ahna dee gacantiisii waxba kumay burburine isagana waxba weydiin maysid kalaa markaa muctamad wuxuu yihi wain biica fi dayni haddii la iibiyana oo inta dayntii loo iibiyo lacagtii lagu bixiyana rajaca wuxuu ku noqoni bimaa biica bihi way ka duwantay ti hore soo ma kii hore bilqiimatii buu ku noqonayay bimaa wixii lagu kala iibsaday oo amankiia amanka laf ahaantiisi waar misaa la kun dollar baa la siiyey kunkii kebule waar baasha qiimadu sideed boqol buu joogay annagaa wax yar farsamaynay oo kun iibinay aduu sideedii boqol qaado ma soconayso kunkii lagu iibiyey ayuu qaadanayaayo dee dayntaadu hadday intaa ka yaraydna intii kale de adigaa qaatay waa inaad ku soo wareejiso iyadiiyo markaa iyo intii kaleba deen ahaan loo bixiyey haddii dayntaadu intaa ay ka badnaydna dee kunkii waa la wada qaatay deyntii dayntii kun buu kaa bixiyey markaa kunkii uu kaa bixiyey inaad bixisa ayay noqoni wa in caarahu xaa'ian liwadci ljuduuci intaa yare dambe malaha inaynu xagga dambe raacino ayay iska noqon doonta su-aalaha isku ururay baan umalaynayaa salى اllahu waslm alى nabiyina mxamed wallahu aclam wain qaala radadtu alay radadtu calayka alwadiicata falqowlu qowl muudici maca yamiinihi alaysa alslu cadam الrad almuudici ma horta waa almuuda nacam almuudaci wey qowlulmuudac qofka markaa lagu amaanaystay ayaa lala dhegeysan wuxuu yihi alayse alaslu cadam raddi miyaan asalku cadamurad ahay maya wuu yahay laakiin alaslu cadamuraddi waxaa lagula tacaamulaa qofkii aan mu'taman ahayn ayaa asalkaa lagula mucaamila ama hadduu qofku mu'taman yahay sida wakiilki oo kale iyo iyo wadiica adigaa amaaneystay oo asalkaa adigaa ka guuray oo yihi ninkani waa nin aamina marka asalkii adigu aad u guurtay ninkan amaanadiisa ayaa lagu qaadayaa wain qaala xfadhaa fii kumika fajcalhaa fii jaybi hal yadkulu lqowlaani fii masalati laa tuqfil calayha qoflayni may masaladii quflinku halkan iman mayso oo waxaanay u imanayn dee halkaa waxay dhahdeen labada qufule ka laalaada ayaa calaamad u ahaa in meeshan wax qaaliga ku jiraan oo halkaa ayaa markaa ahayd in markaa lagu dirayo tuugti o kale lakin alaabtii halka ku rido hadaad jeebka ku rido wax iqraa oo tuugti markaa waxa weeyaa ku diris ah maad samayn maadaama oo lacagtii isku mid tahay qofkii zaad wax kuugu dhiibtay ka waran yaa loo magdhabaya saadkaa weli kama inaan hadaliyo iyo iyo sheekooyinkooda hawshoodana inaynu galla malaha waktiga wakti badan bay ubaahan tahay haddii lacag amaana ah saadka lagugu soo shubo lacagtaa adigu ma haysid lacagtaasi lacag lagu dhiibtay oo aad hayso ma aha horta saa ula soco wax lacagoo lagu dhiibay meeshaa ma jirto laakiin waxaa yani waxa weeye wakiil lagaaga dhigtay in aad lacagta nimankaa ka soo qaadi karto adayntii ninkani uu lahaa ee uu lacagtaa ila lacagtii waa la haystaa lacagti waxaan maarata mobilka lacag inooguma jirta lacagtii waa la haystaa caddayn baa inoogu jirta mobilka caddayn un baad adigu halkan ka wadwadaa marka caddayn baad warwareejinaysaa lacagi ma jirto waxaanaad mobilkeed wareejinaysaa lacag maaha waa caddayn warqad qoran oo kale oo loo qoray ninkaasi waxaanu uhaynaa kun dollar tii unbaa dukaamada la gelaysa markaasaad leedahay wa kaasoo kun dollar baa laga hayaa muxuahay alaabta iga iibiyo ku wareeg adigu oo qaado warqadda waa saas oo kale waa xawilaad baabulxawaalihii aynu ka soo baxnay weeyaan hadaba haddii kun dollar qofku uu kugu soo shubto kun kan dollar horta adu ma haysin laakiin wuxuu awood kuu siiyey inaad ka soo qaadi karto maxaad markaa samaynaysaa haddii mobilkaaga lacag ay ku jirtay adiga shan boqol baa kuugu jirtay kun baa lagugu soo shubay lagu yihi ihay kun iyo shan bay noqotay maxaad isticmaali kartaa shan boqoloo de intaadii aad isticmaali kartaa haddaad intaadii wax ka badan isticmaasho waxaad wax ku iibsatay dayn cid kale leedahay taasina dee laguma ogola qof kale lacag uu leeyaho qolo kale uu ku leeyahay adigu dayntanaad iyaga kuleedahay shanta boqola inaad wax ku iib iibsato waa la ogolaa laakiin wixii intaa ka badani waa lacagtii qofkan kale ku kuu sheegtay oo maarata caddaynteeda kuu dhiibtay inaad iyada ku iibsato lama ogola haddaad la soo baxayso markaad soo saarayso haddii matala qofkii aad ku tirahda lacagtaadi waan soo saari waaya ku ama iyagii baa tagtay shirkaddii baa tagtay waxaad tidhi shan boqol soo saara haddii shantaa boqol taadii un noqonaysaa haddii aad niyeysan tahay shan boqoloo kunkii uu kuu dhiibtay shan boqol oo kamida soo bixi hadday aada niyeysan tahay markaa shanta boqol ead soo bixisay shantiisii bay noqonaysaa hadduu kuu ogolaa dee waa sax oo waa ammaano imikaad ammaanadii haysa oo shan boqol oo ammaano a baad haysa hadduu kuu ogolaa inaad soo saarto haddii aanu kuuba ogolaynna nin xadgudub kusoo qaaday baad noqonaysaa ninkaasi dayntii dadka kulaa markaa waay noqonaysaa lacagtiisiiba noqon mayso waayo isagu lacagtiisa qoladaasu kulahaa adigu inaad ka qaadana kuumau fasixin qabdiga aad ka qabdootay ma asixin markaa dee lacagtaa waxay noqonaysaa lacag ay iyagu lahaayeen oo aad ka qaaday adiga laftaadana shan boqol bay ka hayeen isku tuur baa dhacaysa shanta boqol markaa taadii ayay dib u noqonaysaa haddaad intii in ka badan ka soo saarto kun iyo shantiiba haddaad soo saartay ka waran oon laguna fasixin waxay noqonaysaa shan boqol waa lacagtaada kunka kale waa lacag shirkadu leedahay oo xaqdarro ku haysato ninkanina dayntiisii iyagu kuley waayo qabdigani qabdi ansaxay ma aha lagumana dirin adiga inaad qabdooto inaad de wax weeye uga mas-uul ahaato ayuunbuu kuu dira laakiin inaad kasoo qabdooto kuumuu fasirin marka dee iyaga laftoodu markaa aq bay u yeelan hahdaan de adaa gaamiska sameeyey ninkii horta noo lacagta la baxay markaa kadib wade annagana waa aan helno ila adigaa gaamiska sameeyeyoo ninkan lacagta ku aaminay oo udhiibey taas iyagana aq wey alaa kulli xaal waxaan horta waa inaad ogaatid inay dayn tahay maqan oo qaabkaa markaa loola tacaamulay boqol dollar ee uu kuu dhiibay hadduu zaad ahaa waa kaati kale uma malaynay dabadeed shirkadda aad ka soo saarto iyada iyo lacag aad leedahayba sideed ku kala garani dee maba kala garanaysid hadduu ku yidhi soo wada saa soo wada qaad waxaad samaysay qalad baad samaysayoo haddaad hal mar isku soo wada isagu wuxuu ku yidhi boqolkaa doolar iiga soo saar maxaa lagaa doonayaa inaad marka hore boqolkiisii gaar usoo saarto adigoo niyeysan inay boqolkiisii tahay inti soo saarto markaad soo saarto aad meel gaara ku riddo hadda markaa qabdigii wuu ansaxay ilan wax lagu diray wey kasoo qaad baa lgu waad ka soo qaaday lacagtaadii baad haddana doonaysaa inaad la baxdo iyadana si gaara ula baxa haddii aanad sidaa samaynin dee khaldi baad samaynaysaa khaldi haddaad samayso wixii isku dhex dartay taasina xadgudub bay noqonaysaa boqol zaad ah ayuu kuu soo diray waxaana ku sii jiray afar boqol kala soocidna suuragal kama ah ka waran waynu ka jawaabnay soo ma addoomihii magaala ma gelayaan wadiicada maxay u geli waayeen haddii ay gelayaan isticmaalkoodu magdhow sow geli maayo de dabcan haddii maaratay de qofku khaasatan qof aan ikhtiyaar lahayn ilmo yaroo kalea uu yahay dee wuu gelaya haddii addoontii nacam uu ku istimtaaco waa yahay ogolaansho la-aan taas dee waa zinay noqonaysaa looma ogola ilan isagu ma lehe ama ha ogolaato mayaan ogol marunba waa zino haddii markaa uu qasbayna maharmithli iyo hawlaa ka waajibay hadduu muciirku qasab yah ku milkin karo dhismaha ugu yaalla mustaciirka nacam tashaxiiqiisu ya de ma fahmi karaya wa maan fahmi su-aasha ala soo cadday alard almasruuca ligayri saaxibihaa laysat kala xayawaan mal farqu baynahuma de ma farqi weyn ba udhe maxaa udhexeeya dhulkii iyo iyo xayawaankii sawnaga sheegnay haddii dhulkii lagaaba kireeyo oo aad beerato wixii kasoo go-ay yaale ya neefkii lagaa kireeyeyna wixii u dhala yaale de markaa ma waxay u baahan tahay farqi kale oo intaa ka waadexsan neefkii lagaa kireeyey wixii uu dhalo kii lahaa un baan aniga inti muddadii aan maaragtay ikiraysnaa neefku ayuu ilmahan dhalay lagaa yeeli ma laga dhegeysan maayo laakiin dhulkii aad kiraysatay wixii kasoo baxay ee kasoo goay ay ee yani dalag ah ee adigu aad ka beertay adigaale marka farqigaasaa udhaxeeya oo halkani zarcigu dhulka ma raaco xataa markii la iibiyo ma ka reebin marka la iibinay waxaanu nihi dhulkiioo zarci ku yaalla hadii la iibiyo zarciguna uu yahay uu yahay markaa dabcan marka dee laysla iibin haddii la shardisto waa halkeeda haddii aanad shardisan zarci oo muuqda ayaa dhulkii lagaa iibiyey zaracanna maad shardisan yaa iskale zaraca ya ma iibiyaha ale mise iibsadaa iibiyaha ayuu usoo harhaya mushtarigu wuxuu yeelan karaa un haddii uu raacsado uu yihahdo bishardi kanna waa inuu ii raaco laakiin si kale kuma yeelan karo ayib neefkii rimanaa haddaad iibiso ilmaha uu ku riman yahay yaale ma iibsadahaale mise iibiyahaale iibsadahaale ma laga reebi kara xataa lagama reebi karo lamaba ogol marka wax isku mida maaha isku axkaam maaha ujbira alayhi اlqalcu hal yataratab idaacat lmaal de dabcan markaynu ku qasabno inuu fujiyo idaacat lmaal way imanaysaa lakin de ninkan kale laftiisa dee dhulkiisi baa ka dayacma inu sagris wax ka beertuu doonaya yaxfaduuna tanbih waydursun muhadab wayarjicuuna fi umuuri اlkibaar alxaawi faayuhuma afضal liطaalib hada الzaman an yaqra'a sharxa اlmatni aw kitaaba yusaawi sharxa اlmatni walaysa bisharxi kalmuhadab liطaalib tanbih hawshaas waktigoodii dee ma inagu hadda tambiya miyaad ifdin karaysa iyagu tambiyahan dhakaday ka qabanayeen way ifdiyayeen sheekh loolama isagoo dhakadaa laga qabanayay muhadabkana sidaan casharkana nimanka u fadhin oo kale ayaa muhadabkana darsigu u ah hadda nimankana muhadab baa la shan sanadood buu soconaya fadhiyaya cidina fadhii maysa de markaa de hawshooda imika malaha suuragal nagama ahee rag waxay ahaayeen de iyagu ku talagalay oo cilmigaa inay u fadhiyaan oo ay wadaan un ay dhuuxaan oo ay ku celceliyaan ku talagalay bay ahaayeen marka iminka de bal iminka qaabkan iminka dadkan waxu jiraaseeyaanu in la wadwaday noqonayso limaada yasrif culama lafd taxriim bilafdi اkaraaha yani maxay marka qaarkood u isticmaalayan ma ujeedaa halkii taxriim ay isticmaalaya karaha u way dhici kartaa in musanifku uu waxoogaa iska yar ilaalinayo inuu lafdigii xaaraan carabka ku ballaadiyo oo isagu markaa ka yarmaagayo laakin dee ay arrintu haddana xaaraan oo kale la tahay way dhici kartaa laakiin lafdigii uu ka yar dhowrsanayo sal اllahu waslm alaa nabiyina mxamed